بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaan soo gaarnay saddexdii suuradood ee ugu dambeysay suurat اlikhlaas iyo labada suuradood ee mucaawidateynka la yidhaahdo ama saddexda mucaawidaadka la ysku yidhaahdo saddexdan suuradood waxay ku soo degeen nabiga calayhi salaatu wasalaam sida saxiix iyo raajix ah labada dambe madiinay ku soo degeen halka suuradda hore ee ikhlaas ay ku soo degtay xilligii nabigu maka joogay sala allahu calayh alih wasalam laba sababoodoo kala duwanna way lahaayeen hadday sababahaasi qaarkood asaxaan suurat likhlaas nabigaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam riwaayaadkuna waxay ugu badan yihiin reer makay ahaayeen iyo qoraysh wixii weydiiyey iyagoo su-aashoodu ahay rabbigan aad keligii caabudana leedahay boorta noo tilmaan waayo maxaa lagu garan karaa ama ha yidhaahdaan unsub lanaa rabbaka rabbigaaga aad sheegaysa horta meel noo saaroo noogu abtiri ama riwaayadka qaarkood sif lanaa rabbaka rabbigaaga aada leedahay ha la caabudo aan lana arkin noo tilmaan manaa tilmaan uu kaga soocan yahay khalqiga ilaahyada kale kaga bedelan yahay ka bixi ayaa nabiga la weydiiyey sala allahu caleyh wasalam markaasaa waxaa soo degtay suurat alikhlaas saa darteed suuraddani waxay ka hadlayso waa tilmaanta rabbi subxaanahu wa tacaala inta ugu muhiimsan ee lafdhabarta u ah ayay suuraddani ka hadlaysaa suurat likhlaas labada suuradood ee kale sida saxiixa ah waxay ku soo degeen madiine khilaafa jiro maka ah sidaa inay madiine ku soo degeen buuna khabarkiiyo iyo riwaayadu ku asaxday waxaa labaad oo adkeynaya sababta jamhuurta mufasiriintu ay u tiiriyaan inay ku soo degtayna waa sabab ka dhacday madiina amaa khabarka asaxay waa xadiidu cuqbata bni camcaamir iljuhani fii saxiixi muslim iyo sunanu nasaa'i riwaayadiisa wuxuu leeyahy nabiga annagoo la joogna calayh salaatu wasalaam maalin ayuu wuxuu yidhi miyaadan arag aayaad laygu soo dejiyey xalay habeenkii ahaa habeenkii xalay ahaa aayaad laygu soo dejiyey miyaadan arag lam yura midlahunna qad iyagoo kale weligood baan la arag markaasuu labadan suuradood u akhriyey qul huwa allah qul acuudu birabbi اlfalaq qul acuudu birabbi اnnaas cuqbata bni caamir iljuhani waa dadkii reer madiine ahaa ee madiine ku islaamay isagaana ka sheekeeyey oo yidhi fii saxiixi muslim aydan anoo ari la joogo ari raacaya ayuu nabigu madiine yimid markaasaa arigii intaan ka soo tegey oo nabigu u baan idhi bayca ila gal marka nin reer madiine ah buu ahaayoo halkaa xoola ku raaca qabaa'ilka juhayniya juhaniyiintuna in badan oo ka mid ihi baadiyaha iyo agagaarka madiine qabaa'ilka degay ahaayeen usuushooda waxaan filayaa waa qabaa'il yamaniya laakiin deegaankooduna madiine aagoodu ahaa fii saxiixi muslimna isagaaba yidhi anoo ari la jooga madiine ayaa nabigu noogu yimid markaasaa arigii isaga soo tegay oo nabiga beyca ila galiri marka waa reer madiina wuxuu leeyahay nabiga anigu la joogo wuxuu igu yidhi xalay suuradaha laygu soo dejiyey iyagoo kale weligood aan la arag fadliga iyo qiimaha ay leeyihiin iyo nafcigooda qul acuudu birabbi alfalaq qul acuudu birabbi annaas asaxu shayin ku soo arooray xadiidka cuqbata bni caamir ee fii saxiixi muslima weeye isaguna reerkii dadkii madiine ku islaamay ahaa taasi waxay tilmaamaysaa suuradahani madiina ay ku soo degeen sababka jamhuuru ahlilcilmi ay u tiiriyeenna oo ah ninkii labiid ibnu acsom ee reer yahuudahaa ayaa nabiga sixray oo min can caaisha laga warinayo kadib caaisha ay leedahay nabigu wuxuu marar ismoodsiinayey dhowr jeer ismoodsiiyey inuu wax sameeyey isagoon samaynin waxa uu ismoodsiiyey wax walba ma ahayn waxay ahayd inuu xaas u tegay bay ahayd sida riwaayada bukhaari ay tilmaamayso markaasuu yukhayalu ilayhi annahu ata nisaa walam yafcal markaasuu weydiinayaayo inuu qabaystay markaasuu ilaahay baryey markaasaa jibriil u yimid laba malag baa u yimid isagoo horda riyada ambi u riyooday riyada ambiyaduna xaq iyo waxyigay ka mid ahaan jirtay labadii nin baa iswaraysanaya malaa'igta ahaa ee aadamaha iska soo dhigay wuxuu mid yidhi war ninkan maxaa ku dhacay wuxuu yidhi ninkani waa la sixray wuxuu yidhi ooyaa oh, sixray wuxuu yidhi ninkii labiid ahaabaa sixray oo muxuu ku sixray midkan khaadimkeeda joogaa time iyo waxintuu gooyey shanladii buu qaaday oo u geeyey wuxuu oo xaggee geeyey sixirkiina markaasuu ceelka darwaan la yidhaahdo intuu wax ku xidhxidhou salka u dhigay sababkaasay u tiiriyaan sababka waxaa la socota haddaba in nabiga uu ku yidhi caaisho caaisha markuu toosay miyaadan ogeyn ilaahay inuu caafiyo caafimaadkayga la ii sheegay oo muxuu yahayna saasaa dhacday kadib jamaaco saxaabaduu u kaxaystay biiru darwaan baa la tegay oo biyihiisii ay isbedeleen oo ay bedelmeen sixirkii la dhex dhigay dartii nabigu marka wuxuu amray in la aaso waxaa la yidhi intaad soo saarta maxaad u gubi weydey wuxuu yidhi anigan ilaahay waa i caafiyey sixir haddaan bannaanka u soo saarana ummadda saamaynaya shar inuu ku yeeshaan ka baqayo ceelkii baa lagu aasay isagii dhannaa biridarwaan saasaa lagu aasay nabiguna saasuu ku caafimaaday riwaayaadba waxay leeyihiin sugan jibriil baa nabiga u yimid labadan suuradood akhri buu ku yidhi qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas laakiin riwaayaadka asaxay kuma cadda inay markaa suuraduhu soo degeen ma cadda laba riwaayo can ibni cabbaasin oo caaisha ah baa jira oo odhanaya fa anzala allaahu haatayni suuratayn labadan suuradood baa ilaahay soo dejiyey marka arrintaa dhacday labadaa riwaaya ma asixin sanad ahaan laakiin jamhuuru ahli ahlilcilmi iyo mufasiriintu sababkaas ay ku soo degtay bay yidhaahdeen dabcan sababka wuxuu ka dhacayna madiinay ahayd markii riwaayada asaxdee muslim iyo kuwan asaxay ee sababta looga dhigay laakiin aan ku caddayn la ysku daro intuba waxay ka dhacday madiinay ahayd saa darteed labada suuradood ee dambe waa laba suuradood oo madani ah suuratulikhlaasna cala saxiixi waa suura makiya ah tartiibka soo degitaanku way isku xigeen suuratulfalaq haddii waa suura markii la yidhaahdo cinda jamhuuri ahli اlcilmi ama mufasiriinta u badan inay suwarku maki yihiin saddexduba yaa waxay leeyihiin falaq baa ugu soo horeysay suuratu naas baa ku xigtay ikhlaas baa ugu dambeysay taa macnaheedu saddexduba maki weeye weeye laakiin tartiibkaasi ma sugna waxaa sugan inay ikhlaas soo horeysay weeye labadan kalena isku mar soo degeen oo ka dambeeyeen intaasi suwarku soo degitaankoodii weeye waxaynu isu raacinnay suwarku waxay wadaagaanna waa jira waxay gaar la kala yihiinna waa jiraan fadaa'il saddexda suuradood oo isku duuban ay wadaagaan baa jira fadaa'il suuratul ikhlaas ay la gaar tahayna way jiraan kuwa labada dambe ay khaas la yihiinna waa jiraan marka mid waliba ma wada dulmari karno oo mid waliba iyagaa keligeed waqti dheer u baahan midowba dhowr tusaaleaan ka soo qaadanaynaa kay wadaagaan dhowr tusaalaynu ka soo qaadi ta ikhlaasku gaar la tahayna dhowr baynu ka soo qaadi ta ay mucawadateynku khaaska la yihiinna dhowr tusaalaynu ka soo qaadi inta ka dambaysana qofku inshaa allahu tacaala isagaa baadhaya oo durugsanaya inta ay wadaagaan waxaa ka mid ah marka la seexanayo in la aqriyo oo weliba sida sunnadae nabiga ka sugan inaad gacmaha marka hore islabada gacmood isku qabato kadibna candhuuf khafiifa ah, aad ku tufto kadibna aad suuradihii ku akhrido kadibna aad wejigaaga iyo jirkaaga iyo intay gacantaadu gaarto aada ismarmarisa saddex jeer aad saas samayso marba waad saddexda suuradood baad aqrii kadib gacmihii aad isku marmarisay baad soo celino waad isku qaban candhuuf khafiifaad ku tuufi jir suuradahaad akhrin jirkaad marin kadibna mar saddexaad baad samayn sidaa nabigu waa samayn jiray sala allahu calayh waalihi wasalam suuradahan waa ku samayn jiray kamaa fi lbukhaariyi min xadiidi caaishata radia allahu canha wa taasi saddexduba way wadaagaan waxaa labaad ay wadaagaan salaadaha faradka marka la dhammeeya gadaashood in saddexdaba la wada akhriyo iyadana way wadaagaan iyadana sunanka qaarkood baa wariyey min xadiidi cuqbata bni caamir iljuhani radi allahu canhu wa ardaah waana xadiid saxiixoo nabiga ka sugan sala allahu aleyh alih wasalam waxaa kalooy wadaagaan in watarka lagu akhriyo watarka ragcadda u dambaysa qul huwallaahu keliyana waa lagu akhriyin karaa saddexda mucawidaadka ahna waa la israacin karaa isna waa min xadiidi cuqbata bni caamir oy sunanka nasaa'i iyo daawuud ibni maajihiya soo saarayaan wey isna waa sugan yah riwaayaadka qaarkood mucawidatayn bay leeyihiin laakiin sida saxiixee raajixa almucawidaati waay saddex haddii laga dhigayna waa qul huwa allahu axad qul acuudu birabbi اlfalaq iyo qul acuudu birabbi اnnaasi waay saddexdaa waxaynu kaga gaabsanaynaa fadliga gaarka iyo munaasabaadka gaarka ah ay saddexda suuradoodba wadaagaan suuratul ikhlaasna saddex baan kaga gaabsanaynaa waxay gaarka la tahay waxay gaar la tahay kow ah annahaa tacdilu huluha alqur'aan qur'aanka saddex meelood meel bay u dhigantaa ajriya fadli ahaan waana xadiid saxaabo badan wariyeenoo mutawaatir ah fii saxiixi اlbukhaari min xadiidi abi saciidin wa fii saxiixi muslimi min xadiidi abi hurayrata wa abi dardaa'i saxaabo kaleoo dhowr iyo toban kale ama dhowr iyo labaatan gaarayana waa wariyeen oo duruqdoodu fara badan tahay oo mutawaatir weeye marka tacdilu huluha alqur'aani siday ugu dhigantana culimmadu kutub bay ka qoreenoo hadda maqaamkeennani koobani ma faahfaahin karna ajirkaasay leedahay taasi suuratulikhlaas bay gaar ku tahay oo labada kale lama laha waxaa suuratulikhlaas kale oo gaar ku ah qofkii toban jeer akhriya guri baa jannada looga dhisaa suuraddaa suuratulikhlaas qul huwallaahu axad qofka toban jeer akhriyaaye guri baa bana allaahu lahu beytan fi ljanna ilaahay baa jannada guri uga dhisaya isagana waa min xadiidi mucaadi bni anasin aljuhaniyi cinda alimaami axmed waana xadiid xasana sheekh naasirna fi silsila saxiixa ayuu ku sheegaya waxaan filayaa ah shan boqol siddeetan iyo sagaal raqamkiisanu yahay waa fadli khaas oon labada kale la wadaagin intaan riwaayaadkeeda aragnay waxaa kaloo iyada khaas u ah suuraddaa inaad ku celcelisa inaad jeclaysatahay ilaahay jacaylkiisaa lagu gaaraa jannadana waa lagu galaa amaa jacaylka ilaahay lagu gaaraaye nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa sariyo iyo ciidan buu diray nin buuna madax uga dhigay ninkii salaadda markuu tukiyo sraag faatixada iyo suurad akhriyaba salaadaha dabcan la jahrayay maqlayeene qul huwa allah buu ku gebagabeeyaa markaase waxay yidhahdeen sidaa intaad ka dayeysaan waa qul huwa allaahu ku kaaftoon ama suuradda kale ku kaaftoon wuxuu yidhi anugu sidaa dayn maaye ama aan sidaa idinku tukiyo ama cid kale imaam ka dhigta way iska aamuseen markay soo noqdeen bay nabiga u sheegeen nabigaa yidhi soo weydiiya sababta ugu celcelinayo ragcad kastaba suuradda uu akhriya qulwallo uga dambaysiinayo wuxuu yidhi ilaahay sifaadkiisa ay ka sheekeynaysaayoo ay tilmaamaysaayo inaan iska akhriyaan jeclah ne wuxuu yidhi u sheega ilaahay baa ku jecel mar haddaa sifadii ilaahay inaad akhrida aad jeclaysatay saana ugu celcelisay akhbiruuhu ana allaha yuxibu ilahay inuu jecel yahay u sheega taasi dee ilaahay jeclaadaay inuu janno gelayo waran murmaa ka jira waxaa kaloo gaar u ah kuwa kale la wadaagin labada ragcadood ee tawaafka midda labaad baa lagu akhriyaa labada ragcadood ee fajarka midda labaad baa lagu akhriyaa labada ragcadood ee maqhribka ka horeeya ka dambeeya ta labaad baa mid walba lagu akhriyaa waa khasaa'ista ay gaarka u tahay ee gaarka u sugnaaday suuratu اlikhlaas amaa fadaaisha iyo khasaa'ista labada suuradood ee kale gaarka u waxaan ka soo qaadan karnaa waa lagu waa lagu magangalaa ilaahay labada suuradood ee kale oo nabigu xadiidka cuqbata bni caamir wuxuu yidhi maa tacawada mutacawidun bimilihima tacawad bihima famaa tacawada mutacawidun bimilihima iyaga ilaahay kaga mangal shuruurta khalqiga wax la mid ah oo xirsi xidh ah oo ilaahay lagu magangala labadaa ma jiraan marka waa laba suuradood oo lagu xirsi xidha weeye marka ay shuruurta iyo aada wax ka baqdo alfaadoodana waa ka muuqataa waxaa kaloo ka sugan haddaad xanuunsato waa laysku akhriyaa ruqyo weeyo waa laysku tufaa nabiguna sixirkii waa isaga aqriyey fi saxiixayn min xadiidi caaishata radia allahu canhuma wa nabigu isagaa isku aqriyi jiray dadkiisana ku aqrin jiray markuu xanuunsaday ee sakaraadkiisiina xanuunka bilowgiisii intuusan ku cuslaanin isagaa gacmihiisa intuu ku tufa isku aqriyi jiray ismarin jiray waxay tihi markuu cuslaaday kari waayey anaa gacmihiisa intaan soo qabtoon akhriyoon ku tufo baan gacmihiisa qaban jiro oo marmarin jiray oo kuweeda maxay u marmarin jirtay weyday kuwa nabigaa kuweeda ka fadli badnaa kuwiisaa ka khayr badnaayo isaga qaadistaa dhib ku ahayd laakiin haddii la qaado waa la marmarin karay nabiga calaih isalaatu wasalaam waa xanuunkii u geeriyoon doono sala allahu aleh ali wasalam xadiidkii sabab nusuulkooda ahaana waa khasaa'istooda oo nabigu yihi lam yura milahumaa qatu iyagoo kale weligoodba lama arag ma soo degin marna wuxuu yidhi akhri cuqbow fawaladii nafsii biyadihi iyagoo kale cidimaba akhriin suurada lamida ah. saddexdaana aan kaga gaabsanno fadaa'isha suuradahani ay leeyihiin labada ah intaa wixii ka badan aad bay u fara badan yihiine haddaad fadaa'il rabto inaad ogaato la raacraacay oo la uruuriyey wixii ansixi karay ama la soo jiidjiidi karay mawsuucadan saxiixi fadaa'il qur'aan ee ninka muxadidka uu leeyahay nolol baan ku ogaa muxamed ibni risqi tarhuuni baa aada u soo ururiyey calaa tasaahulin fiihi oo akhbaarta qaarkoodoo aan xasan gaari karin waxooga inuu kaba isku dayo intaa kadib ilahi wuxuu yihi qul huwa allaahu axad allaahu asamad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad qul waxaad tidhaahdaa huwa ilaahi allahaan caabudayo een idinku yeeraya allaahu alle axadun mid keligii ah weeye labana maaha saddexna maaha cidi kuma lamaano ilaah la garab wadaana ma jiraan allaahu alle assamadu sayidka loo qasdo weeye loo baahan yahay isaguna aan cidna u baahnayn khalqiguna u wada baahan yihiin lam yelid waxba ma dhalin walam yuulad isagana lama dhalin walam yakun lahu mana laha kufuwan mid u axadun axad maa lam yakun lahu ma ahaanin uma sugnaanin axadun axad kufuwan oo kuf mid u dhig ma ah uma sugnaanin cid u dhigantoo la barbar dhigi karana ma jiraan tilmaanta rabbi haddaad rabtaan oo la koobay allah aynu caabudayno sidaa weeye wax lamida ma jiroo la barbar dhigo waana keligii oo ma lamaanoo laba ilaah ma jiraan waxna ma dhalin lamana dhalin intoo dhan waxaa laga saarayaa inbaa caabudi jiray kuwa la dhalo ciise caabudaysa iyagoo qiraya waa la dhalayoo hooyadii waa maryam kuwa caabudaya waxyaaba ay badan yihiin wax la mida kii faras caabuday iyo kii libaax caabuday iyo kii lo caabuday iyo kii dameer caabuday iyo kii dhagax caabuday iyo kii geed caabuday intaba waxay ogol yihiin kuwo badan oo lamidoo la samayn karaa jira isaga lama dhalin isaguna waxba ma dhalin kuwo caabudaya isaga laakiin caruur buu leeyahay ilaah caruur la caabudaya wa qaalat ilyahuudu cusayrun ibnullaahi waay kaas ma aha ilaahaan caabudaya ilmuu dhalay laleeyahay mana aha kawaa la dhalay laleeyahay mana aha kan laleeyahay waxbaa lamida mana aha kan laleeyahay kuwaa ku lamaan waa midka keligiiah intaa aad caawidaysaan ee tilmaamahaad sheegteen lehba ka fog waay intaa la sheegay qur-aanka mid waliba meelo badan baa lagu faahfaahiyey ilaahay waxdaaniyadiisa wa huwa alwaaxidu alqahaaru maa lakum min ilaahin hayruh ilaah kale ma lihidin midka keligii wax walba qasbo weeye in badan baa lafdulwaaxid iyo inuu keli yahay qur-aanka lagu soo celceliyey oo lagu sheegay lam yalid walam yuulad caruur inuusan dhalin iyadana marar badan baa lagu sheegay bal wuu dhalay iyo caruur buu leeyahay dembiyada waaweyn ee dhulku inuu qarxa ku sigto inay lamid yihiin baa ilaahay sheegay ma اtakhada allaahu min waladin wamaa kaana macahu min ilaah ilaahyo kalena ma jiraan isaguna ilmo ma yeelan walam yattakhid saaxibatan walaa waladan xaasna ma yeelanin caruurna isagu ma yeelanin ilahi subxaana wa tacaala waa kii aakhirka suuratu maryam ku lahaa takaadu samaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu اlardu watakhiru اljibaalu haddan an dacow liraxmaani waladan samooyinku inay dildilaacaan bay ku sigteen buuruhu inay dhacaan bay ku sigteen dhulkuinuu burburuu ku sigtay inay afkooda ka soo baxday ilaahay baa ilmo dhalay keliya darteed dembiga intuu leegyahay wamaa yanbagii liraxmaani an yattakhida waladan in kullu man fi الsamaawaati wاlardi ila aati الraxmaani cabdan laqad axsaahum wacaddahum caddan uun karoona addoommadiisii waay ilaahay ilmo waxba ogama baahna saa darteed waxba ma dhalin isna lama dhalin lam yelid waxba ma dhalin ilmuu leeyahayna lama dhihi karo walam yuulad lamana dhalin oo mid aabbalahoo la dhalay wakhti uusan jirin buu soo maray intuusan dhalan markay dhaheen ciisa ilaaha ciise soo ma dhalan haa soo maryan ma dhalin haa intuusa dhalan yaa ilaah ahaa weeye adduunkan se isagu dhalan yaa ilaah ahaa intaanay hooyadii dhalan yaa ilaah ahaa laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam qul faman yamliku min allahi shay-an in araada an yuhlika almasiixa bna maryama wa ummahu waman fi lardi jamiican haddana waxay dhaheen waa la dilo waa dhintay ibnilaah la dilay ka warran adugu ayib waa la dilo waa dhintay soo markii markuu dhintay yaa ilaahah intuusa dhalana yaa ilaaha sheeko macmiloo la sameeyey uus ilaah noqon karin ciise ma aragtay mid la dhalay haddaba ilaah ma noqon karo mid ilmo dhalay oo u baahanna baahidiisaa muuqatay oo ilaah ma noqon karo nin islaan ilmo ka dhalay islaantu inay canaanata sooma sida kuwa haweenka ilmaha ka dhalaba ay u canaantaan soo ilaahay laguma matelin khalqigiisii oo kale lagama dhigin saa haddii laga dhigo waan garannay ilaahyo kale hadday jiraanna laba midun bay noqon baa dooda caqliga ee saxda ah baa ilaahay qur-aanka noogu sheegay wuxuu yidhi haddii ilaahyo kale jiraan oo uumkan la lehoo la abuuray laba midun bay noqon lahaayeen inay la awood yihiin iyo inay ka awood yar yihiin hadday ka awood yar yihiin ilaahnimada ma mutaan dee orday iska dareera wey waxaasoo kale ilaah ma aha waa kii carabtu ay dhihi jireen laa shariika lak ilaa shariikan huwa lak tamlikuhu wamaa malak ilaah kula mida ah ma jiree mid yar baa jiroo isagiiyo wuxuu leeyahayba adigu aad wada leedaha muxuu ilaah ka yahay haddii laba leeyahay isagii haddii isagaba la wuxuu leeyahay muxuu ilaah ka yahay muxuu kugu biirin karaa waxaa soo haray kuwo lamida ah, hadday jiraan marunbaa inta la isqabto baa duniyada layskula galgalan lahaa qul low kaana macahu aalihatun kamaa yaquuluuna idan labtagaw ilaa dilcarshi sabiilan hadday ilaahyo kale jiraan say sheegayaan ay ku hadlayaan marunbay allahan weyn isqabsan lahaayeen oo kownka la ysku dhici lahaa maxaa dhici lahaa marka idan la dahaba kullu ilaahin bimaa khalaq mid walba intiisuu jabsan lahaa ki samadan ku dayaxan fujista ku qoraxda la carara waxaasoo dhan ma jiraan soomaa walacalaa bacduhum calaa bacdin qaar baa qaarka kale ka adkaan lahay oo dagaalka jebin lahaa dunihiina waa ku dhex baabi'i lahayd oo kharaabi lahayd waxaasoo dhan haddaadan arag laba ilaah ma jiraan ilaahya badanna ma jiraan waay hal ilaah baa dunidan maamulaya hal nadaam bayna ku socotaa nadaamyo badan iyo amaro badan iyo boqoro badan ma laha marka wax lamidoo la awoodana ma jiraan waay walam yakun lahu ma sugnaanin axadun axad oo kufuwan alla midu dhig ma ah lagu dheerarin karoo la barbar dhigi karoo lagu itaalin karo ma laha fircoon baa isku itaaliya waana soo maree wixii ku dhacay fircoon baa isku itaaliye waynu soo maray fircoon wixii ku dhacay iyo dhibaatadii qabsatay waynu soo marnay waxaan filayaa korontada maqnayd miyaa timid mise way joogtay oo way baxday intaasi waa suurat اlikhlaas aayadaheeda saddexda ahee yar baa huluثu aan ajirkeeda u dhigmay ilaahay sifaatkiisana ka sheekaynaysa intaasoo ajir iyo hawaabana laga heli labada suuro ee soo haray iyaguna isticaadiya magangal rabbi la magangalayo weeye shuruurta adduunka iyo caalamkana laga magangelayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaah ui qul waxaad tidhaahdaa acuudu waan magangelayaa birabbilfalaqi rabbigii subaxiyo waa beriga iska lahaa baan magan min shari maa khalaq wixii abuuray iyo uunkiinsan sharkooda iyo dhibkooda aan ka magan munaasabadda suuraddii hore iyo suuradahan ka dhaxaysa waxaad ka garan kartaa markii shirkigii iyo aalihadii laga hadlay rabbiga loogu yeerayana la qeexay cadowgu waa badan yahay xasadkuna waa badan yahay ahlu shirki wal asnaamna dagaal iyo makri iyo cadowtinimo iyo insigoodu iyo jinkoodu iskula hari maayaan cidda magangalka mudan cadowka muuqanina looga cararaayey rabbulciza weeye subxaanahu wa tacaala qul waxaa tidhahdaa markaa cudu waa magan gelayaa birabbi alfalaqi falaqa waa subaxa waaga berigiisa wax kastoo kala dilaacaba ama xisi ha noqdo ama macno ha noqdee falaqa waa la yidhaahdaa in allaha faaliqu alxabbi waannawa faaliqu اlisbaaxi wajacala leyla sakanan labadaba qur-aanka waa lagu sheegay tan culimmadu waxay u badan yihiin maadaama habeen la sheegay in subaxii middan ay tahay rabbi birabbi alfalaqi baan magan gelayaa subaxa waaga baryey rabbigiisaan magan gelayaa isaga keliyun baana awooda iftiinka waa beriga iyo maalinta dhalintooda min shari maa khalaq wuxuu abuuray iyo khalqiguu abuuray sharkoodii baan ka magangelayaa wa min shari ghaasiqin habeenka sharkiisaan ka magangelayaa idaa waqaba markuu soo gala habeenku subaxii waa berigiisii maalin bilowgeed bay ahayd kanna habeenka bilowgiisa weeye afar iyo labaatankii saacba ilaah inaad magan gashaa la rabaa halkaasi waxay tilmaamaysaa isticaadada iyo adkaarta sabaax iyo masaagu markaad ilaahay ku magan gashaay bilowgeeda waa xoog badan badantah laakiin xilli iyo waqti bay leedahay waqtigeeda markay dhammaato cusboonaysiin bay u baahan tahay habeenkii markuu soo galana adkaarulmasaagi baa soo laba goor noqon iyadana waa berigay ku eg tahay xirsiga iyo xijaabka aada haysataay xillibu midna waa kuwo ah kuwana waa kuwo xilli iyo muddo ay dhacaan leh oo cusboonaysiin u baahan labadii xilliya la cusboonaysiinayey baa inaad cusboonaysiisa isticaadadiyo magangalka lagu baraya wa min shari khaasiqin habeenka sharkiisaan ka magangalayaa idaa waqaba markii uu soo galo qasaqu leylkana waa habeenka mugdigiisa iyo madowgiisu dabcanna habeenku gelitaankiisaba madow buu wataa markuu bilowda hal gadaal haba ka soo xoogaystee habeen hadduu soo galo markii afurka uu nabigu ka hadlaya waa kiilaa idaa aqbala alleylu min haahuna waadbara nahaaru min haahuna maalintuu markay jeesata habeen baa soo galay mugdigiisii wata marka habeenka mugdigiisana ilaahay baan ka magangelayaa markuu soo galo mugdiga waxaa sida gaarkaa loogu xusayna shuruur badan iyo makri badan iyo dhib badan habeenkiibaa la sameeyaa ou dhaca somaaliga tuugadu habeenkii bay u badan tahay saxaradu habeenkii bay dhaqdhaqaaq badan yihiin shayaadiintu habeenkiibay socod badan yihiin saa darteed nebigu waa kii lahaa xilliga qoraxdu dhacayso albaabada soo xira ilmaha yaryarka ana xareeya meelaha daaqadihiiyo tabcanna xira xilligaasaa shayaadiinta madowga hordhacaysaa lasoo soo saa usoo soo yaacda markay cagtu yaraatay shaqaystaan soo arag libaxyada iyo waraabaha iyo masasku haweenkii bay socod badan yihiin sooma arag sooma arag cayayaankan wax cunee dadka cuna kaneecada iyo gurigii maalintii aan waxba kugu cunaynin goorta gobolku dhaco xataa iyadoo nalku shidan yahay baashii unbaasaa kugu soo yaacayso maad arag habeenka shuruur badan baa dhacda mawdicu shuruuri waaye dadkii ishu inay qabata ka baqayeyna wakhtiga ay shaqaystaan habeenkii waaye habeenkii baa la isgaadaa habeenkii baa la isku soo guuraa habeenkii baa la isshirqoolaa habeenkii baa la isla fiirsadaa qofki intuu fal sameeya inuu baxsada rabana xilli mugdiya habeen buu la fiirsadaa maalintii orodkiisiiyo kaloo meel la arka ama kaamera qabato mugdiga habeenkaasi imtixaan badan buu wataa saas darteed baa layidhi wa min shari khaasiqin madowga habeenkan kaa magangelayaa habeenka madowgiisa idaa waqaba markuu soo galo taana alowdaan ku magangelayaa wa min shari nafaathaati kuwa afuufaan kaa magangelaya sharkooda filcuqadi xargaha ay guntaan saxaradii waaye dadka wax sixraaye waxbaa la guntaa waxbaa la afuufaa markay wax akhrinayaan xarig baa la soo qaaday dun baa la soo qaaday warqadaa la soo qaaday mid la laalaabay iyo mid la guntay baa laga dhigaa ama hal mar ha la laalaabo oo ha la jillaado jixaad ha loo sameeyo sidaa xirsiga iyo qardhaasta loo dhigo waa taqaanaan sooma ama sida farshaxankaa ah ha loo laalaabayna kala fakanaynin ama intee la isku laalaabo jildi iyo bac iyo balastii korka ha lagaga sameeyo ama xarig inta lasoo qaado la gungunto mid waliba marka u dambaysaay inta la qabto wax lagu aqriyaa tuf lagu tufaa shuqul saxaaro waaye sooma arag haweenka foolanaya markii xoolaha markii qodobka loo dhigayo duniya xarig baa la gunguntaayo oo wax lagu akhriyaa dayrabi iyo shamsulmacaarif iyo awfaaqiya waxaa laga keenaa kuwaasaa laga soo keenaa ma taqaanaa weli waan halmaamo inaan qaarkood jildigooda idintusa waa rabay mujarabaadka dayrabi alkabiir iyo kuwan awfaaqa iyo shamsulmacaarifka iyo saacatulkhabarka iyo waxaan jirno iyo jaanee laga kitaab rogo waxunbaa la guntaa meelahanaa lagu xiraa bal xirsiyada xargaha dadka u xidhan inta meelay ka guntan yihiin fiiri shaqo saxara waaye marka wa min shari nafaathaati kuwa afuufa filcuqadi waxyaabaha la gunguntay intay gunguntaan haddana afuufufta ku haya kuwa saxarada sharkoodaan kaa magangeli wa min shari xaasidin midka xaasidkaan kaa magangeli sharkiisa idaa xasada markuu xasadkiisii dhaqan geliyee ku tallaabsado ama cayn iyo ilhaygu asiibo ama xasadnimadiiba wax kaloo makri iyo bale iyo dhib iyo ka shaqayn ha ku xambaarto xasadkuna asaaska sharka waaye dad dad wax yeelaya haddaad aragto ama waxu dhimayaay asaaska xasad baa u ah ama xoolo ay haystaan bay ku xasdayaan ama tiro ay bateen bay ku xasdayaan ama xun iyo xukun iyo xilay hayaan bay ku xasdayaan ama magac iyo maamuus ay yeesheen bay ku xasdayaan ama ubad iyo ilmi iyo reeray ku xasdayaan wuxuu ka xun yahay qofkaa nicmada iyo waxa uu ku jiro ama war buu ka geynoo cid buu ku soo diriyoo namiimi iyo jaajuusnibuu ka shaqayn ama isagaaba iyo tuuguu ku soo diri iyo dadbu wax ku soo siin oo waxyeeluu leeyahay ama isagaaba tallaabsan oo waxyeeli si toosa waxa u yeelo ama si dadban ama saaxir iyo faalo loogu ugu tegi waxaasoo dhani xasadku manbacu shuruuri waaye dhibka iyo baladu xasadkay ka bilaabataa marka wa min shari xaasidin maan kaa magangalay idaa xasada xasadkiisii markuu sameeyo ee falgalo qaabkuu dooniba ha u falgalo suuro gaaran iyo qaab gaara lagama magangeline wixii xaasid ka iman karoo dhan baa laga magangelayaa intaasoo dhani ilaahay inaad magan gasho ood ku tiirsanaato subax iyo habeen bilowga waaga berigiisana fi sabaaxi baa la akhriyaa gabalka dhacitaankiisana adkaarulmasaadaa saa darteed loogu daray inaad akhrido salaadaha gadaashood salaadda subax gadaashoodna waa sunno inaad akhrido salaadda maqrib kadibna inaad akhrido waaba sunno bal salaadihii oo dhan baaba lagu darayba si ay joogto carabkaaga ugu noqoto ilaahay waxaa iyo shuruurtaa inaad ka magan gasho qul waxaa tidhaahdaa suuradda kale waxaan magan gelayaa birabbi innaasi dadka rabbigoodaan magan gelayaa maliki innaasi dadka boqorkooda iska leh baan magan gelayaa ilaahi innaasi dadka ilaahoodaan magan gelayaa saddex tilmaamood baa rabbi lagu tilmaamay marna rabbi baa la yidhi marna melik baa la yidhi marna ilaah baa la yidhi intaba waa yahay mid walbana macnay tilmaamaysaa rabbigu waxay ka socotaa ilaahay baa khalqigan abuuray oo barbaariyey intaa la ekaysiiyey noloshaa siiyey arsaaqday ku nool yihiin siiyey intaba rabuubiyada iyo rabbinimaday hoosgelayaan saa darteed abuurkeennii iyo nolosheennii oo cimrigii leh oo risiqii leh oo caafimaadkii leh oo waxaan hellay leh intaba rabbibaa ida siiyo waa rubuubiyaday hoos galaan marikana waxaa hoosgelaya maamulkeennii ku takrifalkeennii u talinteennii wixii la raba inaga samaynteennii nawaashina biyadi isagaa wuxuu raba inaga fuliya amarkiisa iyo iraadadiisa iyo rabitaankiisa socda waana sida curfigaba aad taqaano ciddii madax iyo boqor iyo mas-uuliyada iyagaa dadka kala amra waxay rabaanna sameeya dhaha amarkiisaa socda saa darteed khalqigan aad ka magangelaysa rabbi isagaa rabbi oo abuurtay oo iska leh waxa laalay wixii falkoodaah iyo tasarufkooda ah eray iyo af iyo adin ka soo fulana isagaa maligoodii oo maamulkoodii oo iraadadiisi iyo isaga ogolaanshihiisa unbay ku socotaa ilaahinaasina waa cibaadadii dadka midka ay xaqa ku caabudayeena oo dadka intii saxan ee cibaadadiisa garanaysa uunkan iyo khalqigaba iyo dadkanba ilaahinaasii dadku kay caabudayeen cibaado xaqana kulahaa ah wey intabana ilaahay waa yahay midba macnuu tilmaamayaa intaana ilaahay sifaadkiisaa lagu magangelayaayo ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa in lagu baryo laguna magangalo baa la ina baray walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha ilaahay ku barya haddii asmaadiisa lagu baryo sifaadkiisana waa lagu baryayaa isticaadadu iyo magangalkuna waa qayb baryadii iyo gacmo hoorsigii la hoos dhiganayay ka mida wey min shari lwaswaasi waxaan ka magangelayaa min shari lwaswaasi kuwa waswaasiya sharkoodaan ka magangelayaa alkhanaasi gabbadee isqariya kuwa wax waswaasiyaan ka magangeli oo qalbiga wax ku tuura oo insi iyo min aljinnati wannaasi baa inoo soo socda insiguna waxwaa waswaasiyaa waxbuu kuu sheegaayoo dhegta intuu kaagugu rido ama ku tuso baadigii shaki iyo waswaas ku gelayaa ama diintuu kaa waswaasinayaa ama xaqii aada raacaysay buu kaa waswaasinayaa ama waxay naftu jeceshaho iyo shahawaad buu qalbiga kuugu ridiyoo macaasi buu sabab kuugu noqonaya ama dembiguuba kuu fududaynoo wax weyn mooho waad ka noqon kartaa buu ku dhahaya oo macaasiduu kuu fududaynaya kuu qurxinayaa aadamuhuna saamayntaa waa kugu yeeshaan jinkuna waa kugu yeeshaa kan waswaaska ee laga magangelaya xuswaasinaya gadaal baa laga qeexi doonaa min shari lwaswaasi waswaaskii waswaasinayay sharkiisaan ka magangelayaa alkhanaasi ee gabbanaya isqarinayay kaa gabanaya isqarinaya sifaad badan oo shayaatiintu leeyihiin shayaadiinul waaljinni ah baa qur-aanka lagu sheegay isqarinta iyo sunnadaba lagu sheegay isticaadada marki ilaahay la magan galo shaydaanku waa gabbadaa markii la aadaamo isagoo dhuusayuu cararaa ilaa uu maaluusan ka maqlaynin tago markii la adinka dhammaaduu soo jiireeyaa markii la aqimuu sidoo kale cararaa kadib wuu soo noqdaa markaasuu qalbigaaga qofka u galaa salaada dhexdeeduu markaasuu xidhahda waxaa ma xasuusan waxaadan xasuusan jirin oo dhan wuxuu rabaa salaada inaadan khushuucin ciddii deyn kaa qabtay iyo ciddaa isdagaasheen iyo waxaad meel ku halmaantay iyo alaabtaad garan weyday buuq buu ku kala furaa yudakiruhu maa lam yakun yadkuruhu bu nabig a slam wuxuu xasuusinayaa wuxuu salaadda kore xasuusnayn salaaddu markay dhammaatana riddaasu ka baxay wuxuu ku xasuusinayayba gara adugu ama xasuusna waa mahalmaan marka in salaaddiina dikrigii iyo aadaankiina waa ka cararayaa hadday majaalistii malaa'ikatu raxmada timaadana wuu cararaya wuu baxsanaya ma joogayo goobihii jihaadka marka la yimaado war isaga joog war meeshan sax ma aha ku qodaynayaa hadday malaa'ig soo xaadirtana wuxuu odhanayaa innii araa maa laa tarawna innii akhaafu allaha wallaahu shadiidu lciqaabi wuu ku leeyay alilahi ciqaabkiisa adagii waa ka baqayaayo waxayaan arag baan arkaayo muluq waa dhacayaa id qaala lilinsaani ikfur falamaa kafara qaala innii barii'un minka innii akhaafu allaha raba alcaalamiin ilaahbaa ka cabsanaya maxaa ka keenay malaa'ig buu arkay waa baxsaday waa dhuumanayaa markii malaa'igta mawaatinta dikriga timaada u arka waa baxsanayaa markii qofku rabbigii xasuusa waa cararayaa ina aladiina ataqow idaa masahum taa'ifun min ashaytaani tadakaruu markay xasuustaan ee shayddaanka iska naaraan waa cararayaa markii nabiga salaadda waswaaska badan looga sheegtay waa ka yidhi shayddaan weeye dhib badanoo khinzab la yidhaahdo weeye saddex jeer candhuuf yaroo khafiifa ah, bidix isaga tufo ilaahay ka magan gal wuu kaa tegayahay u saxaabigu yidhi sidii baan yeelay dibna isuguma arag saas darteed markii dikriga ilaah yimaado markii iimaanku soo xoogaysto markaad aayadihii waciidka iyo qur-aanka iyo xasuusata dembigiisa oo kuu dhirigelinaya muluq meeluu ka baxay arag yajrib libni adaa ma jira demi weeye meel buu ku gabanayaa markii qofka intuu galo qur-aankii iyo aayaadkii lagu akhriyana jirku isku dayayaa kolba meel inuu ku dhunto kolba meel galo marka alladii kaasoo yuwaswisu waswaasinaya fii suduuri innaasi dadka qalbigooda waswaasinaya oo shaki ku beeraya shakiguu beeraya qaybo ka mid a ah, aan laba xadiis soo qaadana nabig alay slam maqaamka dartii nabigu saxaabadu wuxuu marna isagaa mid ku yidhi wuxuu yihi shaydaanku waa khatar badan yahay su-aalo waswaasuu idinku bilaabayaayoo jawaabtoodu fududdahay markaasuu midba mid idinka gudbayaa markaasuu midkadii soodan filaynin buu dalaq idinku soo siinayaa halka hadduu idinka gaari lahay shayddaanka ka magangala wuxuu ku leeyahay waxaan yaa abuuray waxdee allaahba abuuray kan ka weynna yaa abuuray allaah baa abuuray kan ka sii weyna yaa abuuray allaah baa abuuray kan ka sii weyna yaa abuuray allaah baa abuuray oo alla isaga yaa abuuray halkaasuu u socdaa ogow inta hore haddaad baraarugta garatay meeshay sheekadu u socotay iyo cidda wadda laakiin hadduu halkaa kula gaadha adoon baraarugin wuxuu yidhi shaydaankii weeye shayddaanka iska naar halkaana ku jooji marna saxaabadu waswaaskiisa badan bay uga soo sheegteen markaasuu wuxuu yihi awajadtum daalik ma heshaan buu yihi arrintaas daakaas waxay yidhaahdeen wax waxaa nagu soo dhaca inaan cerka ka soo dhacnaayey ay ka nooga sahlan tahay in afka soo marino markaasuu wuxuu yihi cadowga ilaahay weeye alxamdu lilaahi aladii radda kaydahu ila alwaswasa ilaahay kaydkiisiiyo dhagartiisii waswaasin kolba la xasuusanayo iimaanku caydhinaya geliyey qur-aanku waxaa lainoo sheegay waswaasintiisa qayb ka mida markii sadaqaad la ururinaya lala baxayo ama dad baahan aad aragtad wax bixiis dhahdo hoostuu kaa juqayn ashayطaanu yacidukum اlfaqra wayaamurukum biاlfaxshaa'i may haddaad bixiso waxbaa isdhimiyo meel baa lagaa sugaya iyo hadda wax sarifan ma haysid iyo kan waa tugsanayaao cid wax siisa waayi maaye kuwaan wax la hadlaynin baa jira iyo cudurdaaru taa kugu dhaafiyuu ka shaqayn wuu ku qodayn marka qalbigaaga ayaa waxaa ku soo ridaya yuwaswisu fii suduuri nnaasi ninkiibaa kaa shaqaysanayo ashayaanu yacidukum اlfaqra waay waxaan haday dhammaato way dhammaane wallaahu yacidukum makfirata minhu wafadla shaydaanku markii waxyigiiya kuu yimaadee qaada aad tiraahdo shirkigii iyo dembigiibuu kuu qurxin intaasoo ballanqaadbu kusuaxay ma jira iskadaa hadday noqoto noqon lahayd markii aakhare laysu yimaadday run noqotona hortaada intuu khudbo la istaagu ku dhihin allah wacadakum wacda alxaqi wa wacadtukum fa akhlaftukum ana been baan idiin ballanqaaday waan idinka baxay anidinma qasmin ay soo raacay de adiis aad maxad anigiyeedi waswaaskii natiijadiisu sidaa waay markii iimaankaagu soo noqdo shayddaanka aad iska naarto malag yimaada meeshii wacdigii yimaado cid wanaagsan wax kuu sheegtana fagax budhiho faryaro bidix buu ka bixu cararay fig big wakaa ninkii carar marka alladii waa midka yuwaswisu waswaasiya fii suduuri nnaasi dadka laabtooda qalbigaagu waswaasinoo kolba wax ku tuuri oo kolba wax ku soo geli oo min aljinnati jinah iyo wanaasi dad ah dad iyo jin ba isugu jira jinki iyo shaydaanka iyo dadkuna dadkiisuna shayaadiintu waa laba insi iyo jin bay isugu jiraan walidaalika fii suurati lancaam bay ahaaned baan u malaynaya aayaddu ilahay ku yihi shayaaiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruura shayaadiinta insiga iyo jinkii hadal la qurxiyey oo korka laga xardhay oon hoosta waxba ka ahayn bay isu qurxiyaan oy isu sheegaan oy ku haasaawaan qaarkoodna shaydaanku intuu kasaga isaga soo dhiga wax buu hadduu rabo kuu waxyoon habeen buu ku iman meel buu kaala hadli awliyaa tahay buu ku dhihi waxbaa lagaa koryeelay buu ku dhihi xog iyo war buu kuu soo sheegi inaad xogtoo qayb og tahay buu kaaga dhigi wixii inuu ku dhumiyuu rabaa intuu ku yimaado hadduu ku yidhaahdo adigu waa lagaa rafciyey waajibaadkii iyo salaaddii salaad iyo soon laguguma laha waa arki jiray daduu ku yidhi oo aan tukanaynin anigu waa liiga rafciyey kuleh oo maxamed baa dhintay isagoo salaaddii tukanaya isagoo xanuunsan garbaha lasoo soo qabanaye wax adiga salaad lagaaga rafcin ee lagaaga koryeeli nebi maxamedna darajada aad gaadhee lagaaga koryeelay nebi maxamed uuse gaadhin tolow maxay ahayd nin shayddaan ka sayd caliyoo ka shaqaystaydheh marka shayddaanku ma sahlana mar uu kaa celin camalka iyo cibaadada waad soo bixi masaajkaad soo aadi guriguu kuu celcelin horta ama suuquu kuu celcelin hadduu ku keli waayo ad soo fakato markaad masaajka bannaankiisa timaaduu jirdiinka ku istaagi saacadda fiiri buu ku waxaa ka dhiman salaaddii weli lama gaarine jirdiinkaasuu kuugu hayo oad nusaac u taagan tahay baa salaaddii allahu akbar la dhihi adduunya maadan qabsanin aakhara maadan kororsanin shaqadii ka soo tagtay gurigii ka soo tagtay halkaasuu isbaaro kuu dhigan dad marmarna waad ka soo fakan marna qolyo uu u dhigtay baa laga yaabaa oo meesha uu ku hayo taqaana inaad ku dhacdo dabeygii ama adigaba intuu kugu hakiyo kuwo kaloo socday ay ku dhacaan dabin adigoo ah ama adaad dabina ama kuwa dabin aad ku dhici haddaad isweydiiso intaasaad hawlahaya ka soo dogtood masaajid soo aadood ajir soo doonatay jildiinka maxaa ku istaajo ku fariisiiyey garan maysid isagun baa kugu hakiyey haweenkii markaa soo toosta waa ka nabigu yidhi markaa isgediyood tiraahdo salaad tukoo toos xilligii ducada la aqbalayaa la joogaa calayka leylun tawiilun farqud buu ku dheh cabaar baa ka laabanaya indhaha yar isku yar qabso waxooga yar gasho suu kuu leeyahay saaba waagu kaa beriyey isaguna salaatuleyl iyo ducadii inuu ku dhaafiyuu rabay marka yuwaswisu fii suduuri naasi waay waxaasuu dhammaantoo dhan dhagaha iyo uurkiya kaaga wadiyo qalbiga kaaga tuuri oo min aljinnati jin iyo wanaasi dad ah taasaan ilaahay kaa magangalayaa wiiri halkaasay suuraddaasina ku dhammaatay halkaasuna cashirkii kuwiya ee ramadaankii way isku dhammaadeen waxaan ku gebagabayn laba aalood oo daraad inta la keenay aan dhihi jiray aakhirkii barre ka jawaabi baan labadaas su-aalood baan iskaba halmaamay labada su-aalood waa laba su-aal oo tafsiirka la xiriira su-aal waxay leedahay nimanka la yidhaahda qowmu caad ma laba caad baa jira mise waa hal midun sida sawaabka saxda ah hal mid weeye oo qowmkii ugu horreeyee nabi nuux gadaashii la halaagay ahaa nebi huudna loo soo diray laakiin way jiraan culimmada siyarka iyo taariikhda iyo tafsiirku qolyo yidhi laba caad baa jira kadib caadka nebi huud loo soo diray la garanyee caadka labaadi waa kuwama waxayna yar dugsadeen oo yar weheshanayaan caadani aluulaa caadkii hore dee caadku ma kuwo labaadoo dambaa jira aayadda kuma cadda haddii la yidhahda laba caad baa jira kuwa nebi huud loo soo diray garanay kuwa kale kuway ahaayeen qolo waxay yidhahdeen waa reer thamuud oo caadu haaniya la yidhaahdaa caadka labaad waa iyaga kuwan waxay yidhahdeen maya waa niman maka joogay oo qabaa'ilka caad ahaa laakiin ka soo guuroo maka agaarkeeda deganaay oon la cadaabin kadib kuwii markii la baabi'iyey dhinacaas koonfurta yaman iyo saltanatu cumaan iyo ardul axqaaf joogay la halaagay iyagu sii joogay oo sii tarmay oo caadu thaaniya la dhihi jiro waa damba baaba'ay baa caadu thaaniya la yidhaahdaa qol waxay dhaheen may ma aha caadu thaaniya waa qabaa'il waa damba ahaayoo camaaliiqda la yidhaahdo oo xilligii nabi muuse qudusgal lahaa qilna fiihaa qowman jabbaariina uu lahaa kuwa camaaliiqdaasaa ka soo farcamayoo caadku qolo kalay ahaayeen wax daliil iyo khabar oo kitaab iyo sunnah iyo war sugan oo la sheegaya ah ma jiro saas darteed sida loo badan yahay sawaabkana ah hal caad baa jira laba caad ma jiraan su-aasha labaadna waxay weydiinayaan maxay kala yihiin asxaabu urasi iyo asxaabu layka asxaabu layka waa qoomkii nabi shucayb loo diray ee qoomkiisii ahaa wey waana hal qowm nabi shucayb waxaa loo diray ee laba maaha kadaba asxaabu laykati اlmursaliin id qaala lahum shucaybu alaa tattaquun iyo aayaad kale wailaa madyana akhaahum shucayban akhaahum baa la yidhi tanna lama dhihin waxba macno oo kala duwan ma samaynayso sababtoo ah qisada qowmka haddaad akhrida labadaba waxa uu ka hadlaya nabi shucayb mar walba waa isku mid awfulkeyla walmiisaana waay waxa lagala hadlayo marka waa qiso isku mid weeye qowmkiisa asxaabul ayka la dhihi jiray asxaaburasima isla iyagaa uma badna asxaaburasi daahirka qur-aanku asxaaburasi maraba asxaaburasi iyo asxaabul waa kala laba culumaad tiri waa asxaabul laftooda laakiin qowl daciifa waaye oo diidan daahirka qur-aanka ilahi subxana wa tacala sooma dhihin fii suurati daariyaat haddaan khalday saxa kadabat qablahum qowmu nuuxin maxay ahayd kadabat qablahum qowmu nuuxin waasxaabu الrasi wahamuud wacaadun wa fircawn waikhwaanu luut maxaa ku xiga waasxaabu laykati asxaabu rasna waa la soo sheegay asxaabu laykana labadaba waa la sheegay tikraarku celcelis bay noqon lahayd hadday isku mid yihiin asxaabu rasi labada meelood ee qur-aanka lagu midnana lama faahfaahinin ummad ummadii hore ka mid ahaa nabiga loo soo dirayna aan laynoo magacaabin nabina loo soo diray oo intay beeniyeen iyagana la halaagay intaan weeye waxaan hayna asxaabu rasi nabigee buu ahaa waktigee bay ahaayeen sababtii loo halaagay maxay ahayd ma kala garanayno intaa qur-aanku inoo sheegay umbaan taariikh ahaan u hubnaa inta kale waa qasaskii bani israa'iiloo adaaadamisaa walaa xaraja qofkii ka sheekaynaya dee wax xukun lagu dhisi kara maaha intaasay labadaas su-aalood